loogu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa talaado arbaco ayaa soo waa afar iyo tobanka bisha febraayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya waxa soo saartay go-aamo ay ku sheegtay in lagu hortegayo maalgelin ay helaan al-shabaab waxaana go-aamadaasi ka mid ah in shirkadaha isgaarsiinta lagu amray in muddo saddex bil gudahood ah ay ku soo gudbiyaan xogta macaamiishooda ay siiyeen simkaarada sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan somalilan waxay sheegtay in waxgaradka ku sugan magaalada laascanood ay talefarahooda ka baxday oo dhibaatada ka jirta magaalada ay geysanayaan al-shabaab xaaladda caawa laascanood waa ay degan tahay balse dad ku sugan saacad weliba waxay filayaan in dagaalku dib u qarxi karo xaaladda laascanood haddeer xabadi dhici mayso laakiin anytime bay iska bilaaban kartaa ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato wax kantaroolan oo gacanta lagu hayo maaha sidoo kale caawa waxaad degeysan doontaan hay-adda nisa war ka soo baxay waxaa digniin loogu diray ganacsato ay sheegtay inay doonayaan in al-shabaab ugu tagaan shabeellada hoose oo laga doonayo inay lacago bixiyaan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaankan al-shabaab ay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka mudug dowladda soomaaliyana waxaa laga cafiyey qayb ka mida ah deymihii loga lahaa sanduuqa qaramada midoobe qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo xubinteena kalamaan gabagabadan waxaad dhegeysan doontaan haystan heli karo qabyaalada hooyadeed iyo aabaheed waa jahli iyo fakhri haddaad jaahil xataa haddaad tahay dadkaada iyo dhulkaada jecel inta oo haysid waay waay ana kama qabni miya gartay oo wadankeena ku hawdgareeno waxaa lagu fiirsan karnaa inkaaraa wada qabsiin inkaar because ilaahay ku jeestayseen dhulkiina ma ilaalinaysiin haday wada jeesatoy doortada laheeda oo duul lalaaa tahay oo duulka ka heshiisa dadka kama yaraateeda way iskaba jaraysaaye dibu madaxa way iskala dacdaa dabadkeeda goortays wadado xatayba daad u soo gale dariiq toosan soomaaliyeed waa lagaa gabe dugsi malaqabyaaladi waxay dulus mooyaane dareer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay waa hagaagi dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa dowladda soomaaliya ayaa maanta mar kale ku dhawaaqday go-aamo la xiriira ka hortaga maalgelin ay helaan al-shabaab go-aanada ayaa waxaa ka mid ahaa in shirkadaha ka ganacsada dhulalka ay isdiiwaan geliyaan muddo ku siman saddex toddobaad sidoo kale go-aanada waxaa ka mid a ah in shirkadaha isgaarsiintu ay xog sugan kusoo gudbiyaan muddo sagaashan maalmood gudahooda oo ku saabsan macaamiishooda ee haysta simikaarada daawud aways oo ah wasiirka warfaafinta soomaaliya oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa talaabooyinkaasi ku sheegay inay xoojinayaan ka hortaga in dhaqaale ay helaan al-shabaab waxaan halkaan idinkugu soo jeedinaynaa go'aamo ay dowladda soo saartay guddiga qaranka kahortaga dhaqida ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada national anti money landry committee namlek go'aanno soo baxaya maanta oo taariikhdu ay tahay afar iyo tobanka februaayo labada kun saddex iyo labaatanka guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqida ka hortaga maalgelinta argagixisada oo marka lasoo gaabay magaceeda loo yaqaano namlek markii uu arkay xeerka ka hortaga lacagdhaqida ee maalgelinta argagixisada markii uu arkay waajibaadka shaqo ee guddiga markii uu yaqiinsaday inay waajib tahay in ilaha dhaqaale ay ka faa'iidaysan karaan khawaarijta laga hortago lana adkeeyo dadaalada dawladda ay ku xanibayso tubooyinka iyo marinada dhaqaale khawaarijta markii uu garwaaqsaday dagaalka khawaariijta al-shabaab iyo dhammaan argixisada dalka ka jira ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu dhegaystay jihaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddigu wuxuu soo saaray go'aanada soo socda kow guddigu waxa uu muwaadiniinta soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan tallaabo kastoo caawin karta khawaariijta gaar ahaan dembiyada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada qodobka labaad dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan islamarkaana ogolaansho ka haystaan wasaaradaha iyo aadaha ku shaqada leh iskuna diiwaangeliyaan muddo saddex usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ciddii aan isku diiwaangelin muddadaas waxaa laga qaadayaa ciqaabaha ku xusan qodobada siddeed iyo labaatanaad sagaal labaatanaad ee sharciga ka hortegidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada iyo qodobka saddex boqol laba iyo soddonaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kuwaasoo kale ah e xabsi ciqaabeed b ganaax lacageed saddex xayiraad safar d kala noqosho shati ganacsi iyo e in la ysugu daro dhammaan ciqaabaha korka xusan qodobka saddexaad dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sariiflayaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo soddon cisho gudahooda iyadoo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta ooan diiwaan gashanayn afar guddiga waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobaylada inay ku soo gudbiyaan warbixinnada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida f r c iyo xafiiska xeer ilaaliyaha muddo xafiis xeeraalyaha guud muddo afarlabaatan saacadood gudahooda ciddii ku soo gudbin weysa warbixinada muddadaasi waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortagga dhaqdhaqidda iyo maalgelinta ganacsada dhammaan qareennada iyo nataayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha real state companies real state agents macdanta iyo dhagxyada qaaliga ah, waa inay f r c uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin khawaarijta si deg deg ah si waafaqsan qodobada shanaad iyo afraad ee sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta ageegxisada lix bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha moobaylada aan shati ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda ka soo baxay iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu samaynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay toddobo dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobaylada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macmiil kasta loo furayo simkaar cusub kuwa hore u qaata simkaararka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn sagaashan cisho gudahood oo ah sida waafaqsan qodobka shanaad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta agalixisada qodobka sideedaad dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobaylada mobile money providers waa inay dhaqdhaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin saddex boqol oo doolar ciddii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga sagaal dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo adeegyada ganacsiyada yaryar ee dalka waa inay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradaha hay-adaha kale shaqadooda qusayso muddo lixdan cisho gudahooda ciddii isdiiwaangelin weyda ama la arko iyadoo ganacsi aan diiwaangeshanna ku jirta waxaa la horgeynayaa maxkamadda qodobka tobnaad uguna dambeeya dawladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortaga lacag baqidda ee la dagaalanka maalgelinta argixisada hanti kasta oo lala xidhiiriyo khawaariijta islamarkaana khayraad safar ayay ku soo rogaysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta khawaarijta kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya daa'uud aweys dhinaca kale war ka soo baxay hay-adda nisa ayaa waxaa lagu sheegay in si dhow ay ula socoto hay-addu isku dayo al-shabaab ugu yeerayaan dad ganacsato ah deegaano hoostaga gobolka shabeellada hoose warkan waxaa lagu yiri hay-addu waxay degaysaa ganacsatada inay u hogaansamaan amrada al-shabaab ay ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda sida warkan lagu yiri kadibna loo isticmaalo hantidaasi gumaadka dadka shacabka ah sidoo kale hay-adda nisa waxaa igu baaqday shacabka soomaaliyeed in ay ka fogaadaan xarumaha al-shabaab maadaama ay bartilmaameed u yihiin hay-adaha amniga dowladda federaalka ah markan laascanood haddii aan egno magaalada laascanood ee gobolka sool xaaladeedu xilligan waa ay degan tahay balse waxaa jirta cabsi ah in mar kale dagaal uu dhici karo welina dhinacyada ciidanka deegaanka iyo kuwa somalilan waxay isku hor horfadhiyaan duleedka magaalada dadkii ugu badnaa magaalada waa ay barakaceen waxaana sii kordhaya khasaaraha ka dhalanaya dagaalka todobaadkii labaad galay afhayeen u hadlay ciidanka milatariga somalilan ayaa waxa uu sheegay in awoodda magaalada ragga ka dagaalamay ay ka tirsan yihiin al-shabaab sida hadalka uu dhigay waxgaradka gobolka ee ku sugan laascaanood ayuuna sheegay in talo farahooda ay ka baxday oo gudaha magaalada dhibaato ay ka wadaan al-shabaab ciidanka somalilan ayuuna ku booriyey in aysan dib kaga soo laaban dagaalka waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo dagaalka ka socda laascaanood dagaalkaasoo u dhexeeya ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan al-shabaab iyo dhallinyaro caafimaysan oo u dhalatay gobolka sool waxaa intaa dheer puntland oo daaha dabadiisa kaga jirta dagaalkaa waanu ogsoonnahay oo taabkulayn iyo ciidanba ka joogaan maxay hayday gobolka sool dagaalkaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo awooda inuu dagaal caadiya oo qorshaysan ku qaado magaalo madaxa gobolka soole laascanood haddana weli ilaa hadda wuxuu u turayaa magaalada iyo inay dinto magaalada laascanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waa ciidan dhisan oo oo u diyaarsan dagaal caadiya iyo dagaal aan caadi ahayn labadaba inuu maxay ahayday qaado haddana ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan weli furaalaha iyo kamay dhammaanin iyo dadkiisa uu turaayo iyo inay idinku magaalada laascaro waxgaradka iyo waayeelka iyo madax dhaqameedka gobolka soom oo ku baaqay in badan ama maxay ahayd ay ka hadlay in badan in arrintaa nabadgelyo lagaga wada hadlo waxaa muuqata inaan gacanta waxba ugu jirin oo dhallinyaradii iyo dadkii ay xukumayeen ay kala wareegtay al-shabaab oo u duwayso marba dhanka ay doonaan waxaa xaqiiqahoo aanu hayna inay al-shabaab gudiso guryaha laascanuud gudaheeda oo ay haddana tidhahda waxa dumiyey ciidanka qaranka iyadoo mar walba doonaysa inaanay nabadi ka aslaaxin laascanood arrintaa waxaanu u xaqiijinaynaa dadka waxgaradka ee reer laascanood inay ogsoonaadaan in cidda guryahooda duminaysa ee maxay ahayd ogolayn in dagaalku soo afjarmo ee aan nabadooda doonayno inay tahay al-shabaab oo ka faa'iidaysatay jaaniska maanta taagan ee ah shaqaaqada ka taagan laasxaanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo mar walba fuliya ama amiirka ka soo baxda xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ku baaray inay arrintaa lagu dhawa ay ku dhawaaqday xadda joojin hase yeeshee waxay ka fuli weyd oo ilaa hadda weerar ku haya ciidanka qaranka maleeshiyaadka ka dagaalamaya laascanood oo ay hagaysa al-shabaab dadka reer somalilan guud ahaan waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu leeyahay awood buuxda oo uu isku difaaco ama ku dagaalamo hase yeeshee weli wuxuu ku jiraa quraale dadka reer somalilan ee jecel ciidankooda qaranka jamhuuriyadda somalilan ee waagii barya la daba taagan yihiin liyahooda waxaa noo caddaynaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu fuliyaa amaamiirka ka soo baxda xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaanu u dhisan yahay difaaca qaranka jamhuuriyadda somalilan waajibaadkiisii qaran isagoo fulinaya qaadanayana amarada ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan xabajoojintii xukuumadda ku dhawaaqday ayuu ku joogaa oo uu ku xakameeyey maxay ahayday inuu qaado weerar oo ku sugan yahay fariisinadii uu ku sugnaa maalinta lagu dhawaaqay xabadguudin ilaa haddana uu diyaar ku yahay ciddii soo weerartana inuu iska difaaco diyaarku u yahay taas waxaan u caddaynayaa bulshada jamuuladda somalilan siaanay ugu jahwareerin dagaalka ka socda magaalada laascanood dagaal magaalo wuu ka duwan yahay dagaalada kale dagaal magaalo wuu hawl badan yahay waa la ys horfadhiyaa lagu wada jiraa saacad walba cid baa la tooganaya ciidanka qaranku laakiin resistan buu leeyahay adkaysi buu leeyahay samir buu leeyahay waxaasoo dhan waxa uga lexa jeclo badan dadkiisa iyo guryaha dadka muwaadiniinta leeyihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa uu hadda iyo kadibba mar walba diyaar u yahay ciddii soo weerartay uu iska difaacay gacan kulul buu ku dhufanaya gacantaana nabad buu ku sidaa gacantaana wax buu iskaga celinaya dadku sidaa ha ogaadaan waxgaradka iyo duqayda iyo dadka nabadda jecel ee reer sool ee arrintaa doonaya in lagu soo abjaro si nabadgelya ciidanka qaranka jumhuuriyadda somalilan diyaar uu yahay isagoo marwalba fulinaya amarka ka soo baxaya xukuumaddiisa arrintaa puntland arrintaa ay ka wado gobolka soolla ishaanu ku haynaa puntlandna waxaanu ugu digaynaa ciidamadeeda nabad baynu ku wada naalay ciidanka qaranka jumhuuriyadda somalilanna iyo ciidanka puntland dagaal u dhexeeya muu jirin malyahan laakiin waxaa muuqata in dagaal dawlada ka riixaysa dagaalkaas haddii aad ka fursan weydaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waa kii horeba ay soo arkeen ciidanka puntland ay isu arkeen sukara maantana waa kii inuu wax iska celiyana wuu tababaran yahay waanu u idman yahay waanu u jooga nabad baanu jecelahay annagu oo mar walba nabad iyo dagaalka nabad soo hormarnaa haddii nala soo doontana sida wax la iska celiya waan naqaana kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afayeen u hadlayay milatariga somalilan dhinaca kale waxgaradka gobolka sool ayaa weli ku eedeynaya somalilan inay xasuuq aan kala joogsi lahayn ka wado laascanood cabdirasaaq xasan maxamed falaalug oo ah afayeenka guddiga saddex iyo soddonka ah ee ayo katalinta gobolka sool ayaa la hadlay caawa waxaana wax ka weydiiyey sida ay xaaladu tahay iyo rajada laga qabo in miiska wadahadalka lasoo yimaado bismillahi raxmaan raxiim horta xasana waa kusalamaya adiga iyo bahda reediyo kulmiya waa idin salaamayaa si aada iyo aada salaan ka bacdi alxamdulilahi rabbilcaalamiin arrintaa iyada ah ka socotay gobolka sool muddadii hadeer labada wiig hadda ku dhow iyo intii ka horreysayba oo ilaa hadeer aan u malaynayo afartan iyo sagaal maalmood weeye maanta inkii dhibaatadu marba nooc ha ahaatee ay ka socotay gobolka intiisi ay ugu darayd waxay ahayd labadii wiliba ugu dambeysay arrintaasi intan qura kuma ekayn muddo dheer bay soo soconaysay oo shan iyo toban sanadooda oo nimankaa somaliland ay gobolka joogeen waxay ahayd arrintu markii hore inay dadka bishuuga a loo laayo mm. Eh, wax dilayna aan la arag lana sheegin eh, maalin badeed bay soo socotay kacdoonkan ugu dambeeyey waa kaa afartan iyo sagaal cashuu soconaya eh, wuxuu ku bilowday dilkii caadada u ahaa dadka oo laga geysan jiray gobolka waxaa ka bilowday kacdoon dhallinyaro iyo bulsho ka qiiraysa wixii dhacay oo si silmiya ku muujinaya xumaanshaha ay ka xun yihiin dhacdooyinkale saba joogga ah ee gobolka ka dhacaya eh, waxaa loogu bedelay eh, xabad xabad nool nool waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waa lagu barakaday waxaanu qabanay guddi baanu samaynay waxaanu damcanay inaanu arrinta wax ka qabanno guddigayadii waxaa loo beegsaday si gaar ah waxaana loo diiday inaanu kulan isugu nimaadno aa la taagay kulamadii waxaa la xirtay meelihii ahaa lagu shiri jiray waxaa bilowday waxaanu waddo kastaba aanu marnay shirkii baa noo qabsoomay muddo bil ah buu soconayay shirkaasi simadii baa isugu yimi waxgaradkii culimadii dhammaan waa lasoo galay maalintii baaqa loogu talagalay in la jeediyo war saxaafadeedka shirkana lasoo gebagabeeyo nimanka somaliland aroortii shantii iyo markii subaxnimo waxay kusoo qaadeen magaalada weerar iyagoo aan una kala hadhin waxna ula hadhin xitaa waxay soo diyaarsadeen shabaqlayaashii ay dadka daraadada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo gujida ku guri lahaayeen bay soo diyaarsadeen oo xagga dambe utaagnaa arrintaasi maalintaa bilaabatay waata maanta maraysa sagaalka maalmood waa samaanta maraysa wixii ka dhashay sagaalkaa maalmood wax hawl yar maaha waxaynu hadeer wakti badan kusoo koobi karana maaha waa arrin brograamo u baahan in laga qabto oh, maxaa dhacay maxaa dhacay waxay geysatay dhimasho waxay geysatay dhaawac aan tiro lahayn waxay geysatay burbur magaalo waxay geysatay barakac aan meelna loogu aaba yeelin burburkaa magaalada hadday tahay meherad iyo hadday tahay masaajid iyo hadday tahay cusbitaal iyo hadday warshado yaryar ahayd dhammaan waa la tukay waay magaalada dadkii deganaa waxaa ku hadhay waxaa la odhan karaa two percent baa ku hadhay su-aasha dhibaatada magaalada ku dhacday waa mid aynan hadeer soo koobi karan waayahay maalmo ayuu socdaa dagaalku marka maalin welibana khasaaruhu waa uu sii kordhayaa marka ilaa hadda ma haysaan khasaaraha rasmiga ah ee ilaa iyo hadda tirakoob ahaan lahayo hayo adeer annaga kuwa somaliland ma hayno tirakoobkooda umana tagno mana wareysano laakiin annaga khasaare badan baa baa dadka gaadhay oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo aynan hadeer odhan karin hebel iyo hebel u baahan haddaad xaqiiqa raadis u baahan tihiinna wixii oo bismidki aanu idiin haynaa tirada mayno sheegi kartaa oo dhimashadii dhaawac hadda inta waxaa waxaasoo dhanba ka daranba dhibaatada ay geysteen oo haddana ummadda ay argagixiso ku tilmaamayaan oo leeyihiin argagixisaanbaanu la dagaalamaynaa iyagaa argagixiso ah iyagaa ummadii barakiciyey iyagaa shan iyo toban sannadood ee dadka si qarsoodiga u laynayay iyagaa haddeer qarsoodigii intay ka bareereen si toosa u laynaya iyagaa haddeer si cadowtinimo ku jirto oo bini-aadinimada ka baxsan u duqaynaya magaaladii marka waxaanu odhan karnaa annagu argagixisada dhabta ah oo u baahan adduunku inuu il gaara ku eego inay iyaga tahay eh, waxaan xog ku haynaa in maalmihii ugu dambeeyey madaafiic eh, xoog xoogle lagu garaacayo magaalada gudaheeda eh, inta uguba dadkina waa ay barakaceen marka guryahay ku dhacayaan madaafiicdu ma ma kuwo maranba oo aysan cidi joogin horta waxaa maku sheegayaaba xalay awel maalin bay ahayd xalay waxay ku dareen habeennimadii bay ku dareen dagaalkii habeeni stadiya habeennimo bay kusoo bilaabeen madaxfiicda kusoo bilaabeen magaalada laakiin magaalada waa la degan yahay dad naflihii ma degana dad aada u yar baa degan maalmihii hore oo dadku deganaa dee dad badan baa ku dhintay oo ku dhaawacmay guryihii madaxfiicdu ku dhacaysay haween baa ku dhintay caruur baa ku dhimatay dad waa yeelahoo guryaha yaallay oo baa ku dhintay kuwa xanuunsanaya oo guryaha jiifay baa ku dhintay cusbitaalka cusbitaalladay eh, ku dhinteen dan eh, dad eh, lagu dhistay abadaha waaweyn lagu dhistay cusbitaalka weyn baa kamida dad baa ku dhintay ku dhaawacmay ilaa dhowr iyo toban masbax bay ku dhifteen cusbitaalka gargaar la yidhaahdaa kamida dhakhaatiir baa ku dhimatay waxay laayeen baxdii caafimaadka iyo ambalaasyadii dhaawaca gurayay bay laayeen oo intaasoo qof oo dhaawaca yeeshay waa waa arin waa arin aan ka kulle ma maqal meela ka dhacday adduunka cadownimada intaa leeg oo ay ay ku dagaalamayaan oo marna ay leeyihiin oo wax walba uga sii daran ay leeyihiin waa argagixis taasaa wax walba ka sii xun adoo dhibkii ugeysanaya haddana inaad luuqad aad ku banaysanaysid dhibkooda aada la timaado way hadda halkee la kala joogaa ciidamada deegaanka halkay joogaan kuwa ciidamada somalilan halkay ku sugan yihiin ciidamadana way ka baxsan yihiin magaalada koonaheeday joogaan qorahaasaa laysku haystaa ciidamaduna ciidamada deegaankana waxay joogaan inta magaalada unbay ku jiraan iyaguna magaalada koonaheeday joogaan magaalada dad badanaa ka barakacay marka halkay aadeen oo hadda ay ku sugan yihiin oo inoo sheegi kartaa waana sheegi karaa maaha meel mucayana ma jirto oo laleeyahay meel hebley joogaan in alla inta deegaanka ah oo gobolku ka kooban yahay hadday tuulo tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday ceel tahay hadday reer baadiye lala dego tahay oo reer waliba hadduu reer miyi lahaa uu uu dee fadhiistay intaasay u kala qaybsan yihiin dhibaatooyinka kaga sii dhacay oo haya waa hoy la-aan waa biyo la-aan waa caafimaad darro waa cunto xumo waa iyadoo xitaa ay bahalo hoose cuneen dad fara badan oo kamid ah dadkii dadkii barakacay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintan ka hadlay baaq diray waxa uu sheegay in loo baahan yahay intaysan dadku dhammaan in miiskooda hadalka in laisku yimaado ay aada u wanaagsan tahay marka soo idiima muuqata idinku in aanan qori caradii xal lagu keeni karin oo miiskooda hadalka in laisku yimaado ay mudan tahay eh, adeer anagu ma hayno eh, anagu nabadgelyada ninka ninka ninka colaada abuuraya nabadgelyadana ee laga rabaa laga in waxnabadgelya laga doonayo anagu xabad xidib mayno weerarna ma nihin duulimaad ma nihin eh, waxaanu nahay difaac naftayada iyo maalkayaga bans iyo cirdiga iyaga ayaan difaacanaynaa waxaa la rabaa ninka madaxweynaha soomaaliya waa soo dhaweynaynaa hadalkiisa iyo iyo taladiisaba laakiin madaxweynaha waxaanu leenahay dee la hadal nimanka kan hadday wax kaa maqlayaan xabadda ha joojiyeyna meel laga wada hadli karana ciidankooda ha geysteen waayo ciidanka ishor fadhiyo oo dhagxaanta hadday isku soo tuuraan uu isgaadhayo nabadgelyo kama dhalan karto taa nabadgelyada taa laguma eh, iyo xabad joojinta laguma xaliyo nabadgelyadana waxa ugu horeeya xabad joojinta xabad joojinta marka la helaa nabadgelyada loo gudbi karaa taana waxaa mas-uuliyadeeda ugu horeysa ay tahay in la sameeyo in ciidanka horta meesha laga qaado oo laga fogeeyo magaalada taasaa bilow u ah annaga maaha shuruudaanu ku xidhayno laakiin waa systemka nabadgelyada iyo xabad joojinta ay u dhacaan ugu dambeyn waxaa sawir guud naga siisaa sida ay caawa tahay xaaladda lascanood xaaladda lascanood haddeer xabada dhici mayso laakiin anytime bay iska bilaaban kartaa ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato wax kantaroolan oo gacanta lagu hayo maaha iyagaana soo bilaaba inta badan oo de markay soo ridaan ciidanka deegaankuna waa u jawaabaya oo waxaynu odhan karno ku dami karno oo ku seexan karno maaha laakiin haddadan aan kula hadlayo xabada dhici mayso kaasina wuxu ahaa cabdirasaaq xasan maxamed falaalig oo ah afayeenka guddiga aya ka talinta gobolka soolow caawina waramay goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisafiyey gelingelin ka dar garya garis hirtiyey gelingelin ka daran garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsamay weli barnaamijka xogwaraysi radio kulmiya ayaad la socotaan ciidanka milatariga iyo kuwa deegaanka maanta waxay al-shabaab kala wareegeen deegaanka qaycad layiraahdo iyo deegaano kale oo ku dhow ka tirsan gobolka mudug dagaalkan oo la sheegay inuu socday saacado badan ayaa saraakiil u hadashay ciidanka dowladda waxay sheegeen inay ku dileen xubno badan oo ka tirsan ururka al-shabaab sargaal ka tirsan ciidanka danab oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu faafaahin dheeraada ka bixiyey deegaanada maanta ay kala wareegeen al-shabaab haddii xabadu dhacdo hadduu cadowga isku dayn dhabarjibin soo aado intaasaad ka balogaraynasaan hadday xabad galaan xabadda markay galaan kabacdi inaad gurmad ahaan ugu tagtaan la raba oo aad idinkoo caaboon aad shaqada gashaan marka intaasaa laynka rabaa iyo intaas idinka sii badan qof walba waxaa layska rabaa hal qof haddaad inaad saddex qof iska dhigto cadowga meesha ku jiro waa niman argagixisaan waxa meesha ku jiro dhan waa isku keenkeen waa shanba meel keen afarba meel ka keen laakiin sida lagu sheegaayo iyo sida ay meesha ku joogaanna ismalah niyadna ma hayaan annagana waxaa nala shaqaynayso koraana nalagala shaqaynaa yaana ku xisaabtamin diyaarada yaana ku xisaabtamin haddaad niyadda gelido inaad diyaarado kuu duqaynayso aad isku xirto hal xabo aad ka guulaysanayso ma gaarti isku day diyaaraddu sistamay leedahay haddii diyaaradu nala socoto sistamay leedahay ha ku xisaabtamin laakiin niyaddeed ha gelin qorigaagaas aakaha ah iyo beekaamkaaga iyo r b jgaaga isticmaal ninka meesha ku jiro intaas ka badan ma wato aday adayba hub kale kuusii dheriya laakiin asagu intaasoo wataa intaas iyo geeda ku jira noloshiisii geeda ku dhammaystay waa ku silcay aaqirana waxma yaalaan adduunna uma yaalaan marka aan isku dayno sidii aan intaas yartaa ee meesha ku jirto anuga guulaysanayn maanta waxaan aaminsana ninkii idinka idin kamida ah ee wax gaaraan ee ama dhiiggiisu maanta ou daato ama ku dhawacma ku dhinto maalinta yowmulqayaama inay u socoto in loogu dembi dhaafi doono rafaadkii yaraaye soo martay iyo dhididkii yaraa iyo oonkii yaraa in ka baxay maalinta yowmulqayaama ayaa idiin qoran yahay miisaanka idiin buuxi doonaa marka nin walbo aamin inaad jihaad ku jirto aamin waddankaaga inaad xoraysanayso aamin nimanka meesha ku jira waxa waa niman khawaarija waa sida diinta lagu sheegay waxay ka yimaadeen boqolkiiba sagaashan dad yar oo magacu soomaali nalala waa laga yaabaa laakiin aan ahayn midabkay soomaali kaaliyihin laakiin jismiga ma ah soomaali wuxuu meesha ku hayaa nin waddankiisa ka yimid oo halkaas ku jira jiqdaas ku jira ayaa wuxuu ka soo qaadaa wixii uu ku quudila dadkaas kale ee soomaaliyeed ee walaalihiis la dhashay marka walaalkaama nin adiga halkaas nin ku jiro islaameed wadankiisi dembi ka soo galay wadamada ay ka imaanaan boqolkiiba sagaashan sagaal waa gaalo wadan boqolkiiba boqol muslin ah soomaaliya ka jiro marka ninka aaminsan in maanta inta nin islaameed oo shisheeye soo wada halkan keeno raba inuu yidhaahdo ku quudiyo jiqdaas ku hayo waad dareemi kartaa inuusan jismi ahaanu na naleelayaha mahane qalbi ahaan iyo wax ahaan intaba naga mid maa mid ka mid a ah saraakiisha ciidanka danab ee maanta hogaaminayay ciidamada la wareegay deegaanada hoostaga amba ka tirsan gobolka mudug ayuu kaasi dhegeysi lahaa dowladda soomaaliya haddii aan eegno waxay ku guuleysatay in laga cafiyo deymihii sanduuqa qaramada ee dhanka horumarinta beeraha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka galay meertada lix iyo afartanaad ee golaha sanduuqa qaramada midoobe u qaabilsan horumarinta beeraha ayaa ugu mahad celiyey cafinta deymihii ay ku lahaayeen soomaaliya oo gaarayay soddon milyan oo dolar madaxweynaha ayaana ku amaanay amba bogaadiyey si gaara dalalka sweden beljamka talyaaniga iyo jarmalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay fursadaha soomaaliya ee horumarinta beeraha iyo caqabadaha ku xiran isaga oo tilmaamay in ay nasiib darro weyn ay tahay in soomaaliya oo dal hodan ah ay dadkeedu u baahan yihiin sanad kasta gurmad iyo sidoo kale quudin deg deg ah waxa uuna sheegay in caqabadaha dib u dhigay waxsoo saarka beeraha soomaaliya ay ugu horeeyaan al-shabaab oo haysata sida madaxweynuhu uu sheegay dhul baaxad leh oo ku habboon tabcashada weli barnaamijkan xog waraysa ayaad la socotaan guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaan maanta waxaa la yidhi waa maalintii jacaylka adduunka war adaan war hayna shalay bay ahayd maalinta raadiyaha adduunka war maxaad shalay ka sheegaysaa maantu socdaa dagaalkii la soconood war dad falan baa tihiin colaad baa ka hadlaysaa anna jacayl baan idiin sheegaya gaari aadan raacdeen hadday gabari kaa raacdo adna aad ka daba raacdo ood meel fog ula raacdo marka aad israacdaan sidii laba israacaya haddii ay nin kala raacdo ood raaci kari weydo cidna raaci may sida caraa dibinta ruugtaay inantaanse raacraacay oon meel walba u raacay ninka hayska raacdeen markaan anigu soo raacay haddii ay raac dhihi lahayd lamaba raaceene gaariga markaan raacay bay raacday duul kale'e raggana waxay ku waasheen inay dumarka raacaane nin walba middaa raacdi buu raac isleeyahay haddiise uu hortaan raaco waa raaci kari waaye midaan horayba loo raacin baa la iska raacaaye walla tii aan raacay haddii qof iga kaa raaco isma raaci doonnay haddeer aniga may raacdi dad israaca oon kala raysan karin runtii waa inaga soo lama oran warwaaqlow maxaa la israacay rasaas noolnool baaba laysla dhacayaa war runtiisalanwelba markiilika dhega hah yeere war kalamaanay war mahaysiine akhyaar badan oo naga mid ah oo hankool guure axmed dheere medey iyo cabdullihii ka mid yihiin ayaa waxaa laga codsaday maadaama ay maalinta jacaylka adduunka tahay inay xaasaskooda fariin qoraal ugu diraan xabiibtii waan ku jeclahay war ka dibna jawaabihii loo soo qoray waa lala yaabay kii u horreeyeyna jawaabtii loo soo qoray waxay noqotay kollay fariintan aniga iima aadan wadiine haddii aadan ii sheegin naagtii aad u waday waad ka shallaayi doontaa ba'a mahankoolaa kaasu labaad waxaa loogu soo jawaabay waan ogahay inaad rabtid inaad lacag iga daysatee meeqaan soo diraa naw mamadayba kii saddexaad waxaa loogu soo jawaabay miyaad riyoonaysaa afaraad waxaa loo soo qoray maxaad doonaysaa shanaad waxaa la yidhi maxaa qalad ah ood samaysay kii lixaad waxaa loogu jawaabay ma gabay cusubba kii toddobaad waxaa la yidhi waxaan kaa codsanayaa inaad joojisid mirqaanka kii siddeedaad waxaa loogu jawaabay waa kuma walaal qofkan ila hadlaya ninkaygii maahane kii sagaalaad waxaa la yidhi waa inaad u tagtaa dhakhtarka dhimirka tani waa xaalad igu cusube kii tobanaadna waxaa la yidhi ma ayaa mar labaad inoo imaan rabta kolley midda u dambaysaa waxay qirtay inay qaraabogoys tahay war cabdikuus farriimihii oo diray jawaabaha laga siiyey wuxuu dadka ugu nabayaa war horta cabdikuus afar baan ku ogahay tobanka farriimood yuu u dira arraysow warkaanu gurigaaga allaha ba'sho baraatika miya haddii ilaahay kuu ron yahay waa inabay aryaadhaha allah u naxariistee miskiinti iga dhimatana xaadmahaan u keentee midna isku dulgaadoy saaxiibkay war kalemaanay dadan jacayl oqoonaa ku been abuurtee dhaawaca jacayl kuba howsan weli dhibin dhiyal how maleeyo dhalanteed ha moodee isaguna dhigaal iyo dhaxal how ahaadee maalintou dharbaaxee dhiiggiisa raacee dhudhumada ka jebiyee u fadhiisto dhuunto dhidhimmada u diidaan isdhegaysa doonna aryaataasho walleen lama dhihin dhiwaatada jacaylku way ku dhalaan rogtaayo dhaabaca beryana waa la dhuuwataaye war waxaa kaloo qof aan hadalku dhaadhicin dhagahana furaystaa waxba dhabarjabkaaga iyo dhaawacaaga mooge ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsado war caraysow dhabankiiyo gacmuhu gacmu maisu ka dhegeen wargaboosow kii dhaba jacaylkuna kii dhaba jacaylkuna kii kama dhaqaaqo oo dhidiba u aasan yadheegi jari war kalemaanay cabashadu waa badan tahay oo waxaa kaloo la yidhi qof kastoo si uusan u qalmayn loo qadariyaaba xushmaddaad la soo qooratiya qaaya hadalkaagu qanacaad ma geliyaane waa sii qarribayaane inkastood quluubta u dhistood qarise eebteeda wanaaggaad ku qiimayn lahayd qaabdarruu tariye adigayna kugu quursataa mararka qaarkood hankola weliba dheegi jiray qalbigaagoo maran baan quruxdaadii raaco naftaa igu ka qasbayse uma qalantid aanshaqa war kalemaanay war adduunkan qoloba maalin sheegatay wareerkiisa inta naga dhaaftiin war maalintii jacaylka haddaad la yaabtay maalintii faraxalka adduunkaa soo socota war qolada maalinta jacaylka adduun ka samaysay maalinta nacaybka adduunka xaggay ku hiloobeen war masaari hadda ka hor wuxuu yidhi haddayba jirta hal maalin oo loo asteeyey jacaylka adduunka waxaad ogaanaysaa in inta maalmooda kale soo hartay sanadka ay yihiin maalmaha nacaybka adduunka bayaadhaha nin qabiiraha wuxuu boor ku qoray col iyo nabad kadibna koox soomaaliya ow casharka sii haya wuxuu weyddiiye idinka lamadaan erayaa idiin dhow war hangus war sidii hooba soomaalihayan qabiilkan dhow array qabiir aan ku idhi qabiil ha ku dardare cabdillow bilaashaad ula yaabaysaae soomaali haddii colaad iyo nabad yaa idiin dhow la yidhaahdo haddaan been la sheegayn colaaddaa u dhow hadda iska jirhe hal sabuuraday ku wada qoran yihiin war colka u dhowaada waa caadadeede aniga waxaa ciil igu dilaya dagaalkii shabaab dagaalkan sokeeyo saarayoo la kor saarayo oo saxaafadda aan xishoonaynin buunbuuninayso naw gow jaw war ma awoodda somalilan la qariyo war gowdaas iyo jawdaasu dadka laasacanood joogo shacabka ama qabato wareedhaha daalinine anoo anigu nabad doonayaan diriir ku baaqaaye walaalkay inaan soo diilaan darajo moodaaye dadna waan ku eedaynayaa daannadan dhigay war wargaboosow walaalka dil oo doohlaangna darjima ka helaw war dagaalkan dagaalkii shabaab la kor saaray waxaan aaminsanahay in laysaga mashquulinayo dilkii khawaariijta ehelka isdilayana waxaan dhihi lahaa bened baa la yidhaayo belaa hoos ka huraysoo burburkaa al-shabaabay mindhaa baaji rabaane baqayaan u diraa bulshadaa isdilaysee birta hees ka dhigaan warqolo baajin rabaanba waxiiga baxeene duulkii diidanaa in shabaab lala dagaalamo dagaalka laascaanood way taageerayaan war madaxda dowladda somalilan waxay dhaheen dagaalka laascaanood farmaajaa hurinaya walaalaha allaha u naxariistay awowgay abwaab sharbacadle hadda ka hor wuxuu yidhi ninna horumar kuma gaari kara hilib walaalkiisi waxaadse haybad leedahay intaad garabka hay garanaysae hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeedi oo guusha layskuma hubay horarka aashiin careesow abwaanbacad leh hadhow haanaado waa goo'een balhaa kaa heerto heertoolkay hadhow haanaado waa goo'een balhaa kaa heerto heertoolkayna waa kii yidhi war cabdullo waatii hore loo yidhi isma hurtooy hayshallayn war anna waxaa kaloo aan cabdulle ka maqli jiray isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa ka haybad roon war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi karee anugu waxaan ka codsaday dhinacyada laasacaanood ku dirinaya inay dagaalka joojiyaan ee ayaguna dagaal waa hooga ay ka badbaadaan dagaalkii kooda ka horreeyo shabaab lagu hayana ay sacarqaladayn war anugu waxaan la yaabanahay howlgalkii gobolka baraandir ee degmooyinka dowladdu ballan qaaday habka loo fuliyey iyo muraadka laga leeyahay war xaafadaha in la baaro miyaa ku dhibaysa war khawaarijta in la soo qabqabta miyuu diidan yahay war maqolkiisaa la baaray war kalamaanay war ma sugtiine hamiinba xaafada dadka jooga inta la soo arushaa meel barxada la yskugu keenaa arkaa iyo shariif iyo shayb iyo shabaab lama kala soco iyo xitaa derbijiif kadibna meeshii bannaanka ahedoo layskugu keena sida loogu hayo saacado badan markii lagu jaxtadiyo meesha ama guddoomiye degmaa u yimaada ama taliyo saldhig oo markaas gurigiisa ka soo kacay oo soo labistay kadibna khudbad iyo waxay la tahay oo u jeediyaa marka waxaan la yaabanaha shabaab iyo shar balaayo ka shaqaysta sidaas laguma baaree ma dadweynaha iyo dowladdaa la isnacsiinayaa war khawaarij intuu ku dhex dhuuman lahaa shacabka in qarqaryada lagu hay dhacaya miyaa diidantaha waaye dad hameen barxad la iskugu keenay khawaarij ma lagu ogaadaa war waa intaasoo oo iyagu soo qabqabtaan mar hadday qarqaraan isma sii qariyaan miyaad leedahay war qofka guriga laga soo kiciyey maxay iska ogyihiin dadka barxadda la isugu keenay hamiinkiina dadweynaha la gargarsiiyo hiraabtina garaahdioga saare eh warwar maisiina gudoomisada degmada cabdicasiis ayaa la hadashay dadkii degmada oo barxad la isugu keenay kadibna qaar malaha dhaxan u adkaysan waayey oo hoos ka guryamayo si xun u fiirinayay aragtay waxayna tiri horta midkaa caqadaadka weyn ha la qabto midkaas kalena waa ka shekiyey tidhi maasraad maa tababaray warwarka hayga dhex gelinina ugu dambaystii gudoomiyuhu waxay tidhi xulku waa meerta haddii layga qaadana berri baan baxayaa dhibaatada aad qarsanaysaanna adinka idinku haraysa war dadweynuhu inay ciidanka la shaqeeyaan iyo in ciidamadu dadweynaha gebangebeeyaan laysma waafaji kare ha kala duwo khawaariijta guryaha ku dhuumanayso in la soo saaro la rabana in dadka bannaan laysugu keeno laguma soo saari karee sirdoon iyo in qorshe loo dego waaye odayaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi washinsiishaati dowladeed shuftona sharci dhowrime washinsiishaati dowladeed shuftona sharci dhowrime war senator maryam faarax kaahi oo ka hadlaysa aqalka sare baarlamaanka soomaaliya waxay tiri qofka ah waa inuusan soo xiranin sarwaal iyo shaati bikaws uu ekaanayaa ciyaalka xaafadda hihastu waa inuu soo qaataa balayzer ama suud eh. haddii kale eh. inaguna jasti dirac garbasaar baan soo xihanaynaa oo hadda maxay xidhnayd war waayaabe ah. suudku goormau noqda labiska soomaalida war markaan guurtida diidnay eh. ee abbar haws yeelannay ayaan abdhayd noqonnay war suudka waa gartee balaystarka gabadhu sheegta waa maxay jasti yu haftu luk laik senataray ku tiri taasaa ka daran war dumarku ragga labiskooda inay ku mashquulaan qalad maaha senatarkuna dumarnimadeeday caddaysatay war madaxda soomaalidu shacabkooda inay u ekaadaan oo ku labis noqdaan miyay gara waayeen war adeer kuwa qurba joogta ah qawowga jaakadaha ku xidhan jiray ayadoo kulayl lagu jiro suud ha isku jafaana faraha ka qaad waar macawiso waayeen war macawisaha ragga dagaalamayo geesiyaasha ale qof kasta miyaa iska qaadanaya war senatara wuxuu yidhi anigoo masaajid caligaduud jooga ayaa la bilaabay doodda aqalka sare xeer hoosaadka haddana ciidamadii dawladdu waxay joogaan xarar dheere maalintaa ilaa maanta inaan ka doodno xeer hoosaadka iyo qofku wuxuu soo xidhanayo waa inagu ceeb ciidankiina way dhaqaaqeen dalkiina badadiisii waa la xoreeyey ummadina weydin sugaysaa haddee waxaan u fahmay warkiisa idinkiiyo dadnimadiin war senatar dubbo oo ka cabsaday in dubbo loo qaato wuxuu yidhi xeer hoosaadka aqalka sare ee aad leedihiin aan ansixinno waxaa ku qoran in senatarka uu toban cod kursigiisa ku waayi karo duqu ma shakiyey war aniga senatar iyo xildhibaan shaqaday maahane gobolka mudug aagga qayacad waxaa lagu qabtay madaxii caafimaadka shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas oo shabaab iyo caafimaad maxaa iska galay war madaxii qaraxyadana waa ahaa la yidhi madaxii caafimaadkana waa lagu sheegaye labadaba ma asagaa isku ahay isagoo asagoo sita waa la soo bandhigay caafimaadkana waa u qaabilsanaa sida la sheegay warkii dhaawacma u fududeeya hadduu yidhaa ah, xataa waa dhakhtar aan la heli karin adduunka kalena aan ka jirin war kalemaanay war ma haysiine mar dhow soomaalida sida bini'aadamkay u fakeri doonaan amarkii ra'iisul wasaare xamse may qaateen war soomaali iyadoo sida bahaayinka u fakartaa lala noolaan waaye hadday sida bilow aadmiga u fakarta see la yeelaya war idinka hurdada ka kacaye guddiga qaran ee ka hortaga lacag dhaqidda iyo la dagaal calanka maalgelinta argagixisada amar ay soo saareen waxayna dhaheen hadda kadib shirkadaha isgaarsiinta dalka waxaa lagu amray inay faro iyo sawirro ka qaadaan macaamiisha cusub ee qaadanaya simikaarada kuwii horena waxaa loo qabtay sagaashan maalmood gudahood in lagu diiwaangeliyo wixii diiwaangelin saxa loo waayena cirkaa loo fiiriyaa la yidhi oo teleefoonnadii magacyada beenta ay ku qornaayeen macsalaama miya war dadkii tobanka simikaar watay ee tobanka magac uu kala qornaayeen macsalaama miya aniga jaaw nabadgelyo war haddii la layidhaha qof kasta waa in daata laga hayo soomaalidu soo u bini'aadan noqon mayso war hoolaaba gorodoo leeyihin waddooyinkii oo magacyay leeyihiin intaan bini bini'aadan ahaynay duurkay geli kartaa ilaa waa bahale oo hadda garan waa dambe taleefon heli maayo miyaa war u fadhiinana dhegayso khawaarijey khawaarij khawaarijey nawaashe ummaddii waa wareeriseen war wadaaduunba istaagtaan waxyeellaa ku abuurtaan war ummadda sidee ka daayaay waxyeellada waar warka dhawraay waxyeelada warka dhawraay fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay kalamaan waxay gebagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi aad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday haddana kaasii jiro jiro jirkana midabkaaga lo ku jebinaye iska jir qabyaaladii waa jare jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waa nacsabeele iska jiro qabyaaladii waa jareexo jidkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabyo waanaad sabeele iska jir qaar baa jira jeelu qaba good. daynayaan iska jirto musuqu waa joor falweynow jeebkaa lagu wadaa gurtaayo caruurtay jalinaya qadaab murtaayo dhaqaaluhu jabinayaalee iska jir